idaa goortii jaaaka ay ku yimaadaan nebi maxamedow almunaafiquuna munaafiqiintu markay ku yimaadaan qaaluu waxay dhahaan nashhadu waxaan qiraynaa oo markhaati ka nahay inaka adigu la rasuulullahi inaad rasuulka ilahi tahay saasay dhahayan wallahu allana yaclamu wuu ogsoon yahay inaka adigu la rasuulullahi rasuulka ilahi inaad tahay alla ogsoon markhaati ka ah wallahu alla yashhadu wuxuu markhaati furayaa ina almunaafiqiina munaafiqiintu la kaadibuuna inay been sheegay beenaalayaal yihiin ittakhaduu waxay samaysteen aymaanahum dhaarahoodiibay junnatan gaashaan ka samaysteen fasaduu markaasay jeediyeen dadkiibay ka jeediyeen can sabiili sabiililahi alla jidkiisay ka jeediyeen inahum iyaga saaa waxaa xumaaday maa shayga kaanuu ahayn yacmaluuna kuwa sameey daalika arrinkaasi muxuu dhaqankooda u xumaaday sababtu maxay tahay waata sababti dalika arrinka oo camalkoodu inuu xumaadaa biannahum bisababi annahum sababtiisu waxa weeye annahum iyagu aamanuu inay rumeeyeen iimaan bay la yimaadeen hadalkaas aamanuudaasi waa taan ku suuratulbaqaraan kaga soo hadalay iimaankan lagu sheegayo ma iimaanka daahirka aba oo weligoodba qalbiga iimaan saxa ma gelin miya waa ra'yi ay mufasiriinta qaarkood qabaan aamanuudu mise waa iimaan xaqiiqiyaho markii hore iimaan dhabay la yimaadeen iimaankii dhabtaha kadibna way ka noqdeen oo gaalnimay dib ugu noqdeen labadaba ray ba laba ray mufasiriintu leeyihiin dalika bianahum aamanuu uma kadibna kafaruu way kufriyeen fatubica markaasaa la awday calaa quluubihim quluubtooda korkoodaa la awday oo fahum iyagu laa yafqahuuna waxuma fahmayaan leanna qalbigii wax lagu fahmi laaba waa awdanya waidaa goortii ra'aytahum aad aragta munaafiqiinta tucjibuka waxaa ku yaabgelinaya ajsaamuhum jismigooda jismiyaalkooda iyo jirhkoodaa ku yaabgelinaya wain yaquuluu hadday dhahaanna hadday dhahaanoo hadal ay dhahaan tasmac waad maqli liqawlihim odhaahdoodaad maqli waad dhegaysan kaannahum waaba iyagoo ayagoobu rabihi khushubun qoryo ah qoryahaasoo musanadatun la tiirtiiriyey ah, meel lagu tiiriyey yaxsabuuna waxay malaynayaan kulla sayxatin qaylo kasta waxay u malaynayaan calayhim korkooda inay tahay waaqicatan calayhim inay korkooda ku dhacaysay moodayaan qaylo kastoo soo yeedha hum iyaga ayaa alcaduwu cadowga dhabta ah cadowgiinnu waa iyaga uun ee faxdarhum ka digtoonow nebi maxamed oo iska jir taxadir ka qaada nimankaas qaatalahum llahu allaha lacnade annaa sideebaa yu'fakuuna loo leexinayaayo xaqa looga duwayaa waidaa goortii qiila la yidhaahdo lahum ayaga marka lagu yidhahdo tacaalow kaalaya yastakfir dembi dhaaf ha weydiiye lakum idinka rasuulullahi rasuulka ilahi dembidhaaf dhaaf ha idin weydiiye alle eh haddii la yidhaahdo lawow way laabaan ru'uusahum madaxyaalkooday laabaan wara'aytahum waadna arka wara'aytahum waad aragtaa wara'aytahum waad arkaysaa yasuduuna iyagoo jeedsanaya oo ka jeedsanaya xaq walxaal hum iyagu mustakbiruuna ay yihiin kuwo isweynaysiinaya sawaaun waxaa eg oo isku mid ah calayhim korkooda waxaa isugu midoo siman astakfarta dembidhaaf weydiisayaa lahum iyaga am amase lam tastakfir dembidhaaf ma aadan u weydiinina lahum iyaga lan yakfir allahu alla u dhaafi maahayo lahum iyaga u dhaafi maayo maxaa yeelay ina allaha alle laa yahdi ma hanuuniyo alqawma qowmkii alfaasiqiina ee jidkiisa ka baxay hum iyagu munaafiqiintu aladiina kuwa wey yaquuluuna yidhaahda laa tunfiquu ha nafaqaynina oo ha biilina calaa man cid korkii cinda rasuulilahi rasuulka ilahi agtiisa ahaaday dadka rasuulka agtiisa la socda ha biirina waxba ha ku bixinina xataa yanfaduu ilaa ay kala tagaan ah, xataa yanfaduu ilaa ay kala tagaan ama si ay u kala tagaan walilaahi ilaahay keligiina waxaa u sugnaaday khazaa'inu samaawaati waalardi dhulka iyo samaawaadka kaydadkooda dhulalka iyo samaawaadka kaydadka ku jira ilahay baa iskale walaakina almunaafiqiina laakin munaafiqiintu laa yafqahuuna waxba ma fahmaan waxba ma fahmayaan yaquuluuna waxay leeyihiin lain rajacnaa haddaan noqono munaafiqiinti waa welina wadaa ila lmadiinati magaalada madiina haddaan ku noqono layukhrijanna walle inuu bixin oo uu bixin alacazu midka cizigiiyo sharafta badani minhaa madiine xaggeeda wuu ka bixini aladalla ka dullinimada badan buu ka saaraya walilaahi alla keligii bay usugnaatay alcizatu sharaftii iyo awood walirasuulihi iyo rasuulkiisa iyo welilmuminiina muminiintay usugnaatay walakina almunaafiqiina laakin munaafiqiintu laa yaclamuuna saa wax umay ogoni ma wax garanaya maaha yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo laa tulhikum yayna idin shuqlinin amwaalukum xoolihiin walaa awlaadukum iyo caruurtiina toona can dikri illahi ilahay dikrigiisa yayna idinka mashquulin waman yafcal ruuxii sameeya dalika arrinka fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray wa anfiquu bixiya mimaa shay qaarkii bixiya razaqnaakum aan idinku irsaaqnay min qabli an yaatiya intuusan imaanin axadakum midkiin almowtu geridu intaysan u imaanin oo fa yaquula markaa uu yidhaahdo rabbi rabbigayow lowlaa akhartanii maad idib dhigtid ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo ilaa ajalin ajal intii laga gaadhayo qariibin oo dhow maad idib dhigtid ii kaadis oo fa asadaqa markaa aan wax sadaqaysto oo wa akun aan ahaado min alsaalixiina kuwan wanaagsan aan ka mid noqday walan yu'ahir allahu allana dibdhigi maayo nafsan naf dibdhigi maayo idaa goortii jaaa uu yimaado ajaluhaa ajasheedu markay timaado wallahu allana khabiirun midkii xog waal awey bimaa shayga tacmaluna aad samaynaysaa